asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuhu waa lansaar stuudiyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar stuudiyo lagu soo zaariyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ah ee lagu diyaariyey cajaladaha c d ga alansaari sirio haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wabarakaatuh lah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaaci waman waalaah ama bacd waxaynu ku jirnay fasalkii tobnaad kuna saabsan alimaanu bilyowmi alaakhir adiladiisii naqliga ahay daliilkii labaad baynu dhexda uga jirnay wa fii qowlih nabiga hadalkiisa gudihiisana maalintii qiyaamuu ku sheegay wahuwa isagoo nabiga yaxdubu muslimiinta war u asxaabtii la noolayd buu markaa la hadlayey laakiin ulajeedada maca inagaa ku jirna ummadduu nabiga la hadlayey wuxuu yihi ayuha annaas dadow sidaad u dhan tihiin innakum idinka dadka ah maxshuuruun kuwa lasoo kulmin doonaa tihiin ilaa rabbikum rabbigiin baa laydiin soo kulmin doonaa xufaatan idinkoo kabala xuraatan idinkoo dharla gurlan idinkoo beejaqaba oon wax gudan iyo wax dharqaba iyo wax kaba qaba aan midna la ogeyn waa sidii lagu dhashay siduu eebba ballan qaaday subxaana kamaa bada-akum tacuuduun markii hore dalaaseen saa ku bilaabateen baa ku soo noqon doontaa kii buu nabiga noo sheegay ayuhannaasu dado innakum idinka dadka maxshuruuna kuwa lasoo kulmin doonaa tihiin ilaa rabbikum rabbigiin baa laydiin soo kulmin doonaa xufaatan idinkoo ah kuwa kabaala curaatan idinkoo ah kuwa dheerla hurnan idinkoo beeja qabow alaa hooye tanabahu waxlamu maalintaa qiyaamee la wada qaawan yahay waxaad ku baraarugtaana ogaataan haddeer waina awala alkhalqi un qofka ugu horeeya yuksha la dhar siiyo ibraahiimu calayhi ibraahiim korkii asalaam nabadgelyo ha ahaatee alla dartii qof loo guba qofkii u horreeyey buu ahaa idan waxaa lagu abaalmariyey maalintaa la wada qaawan yahay qof la arad bixiyo oo korkiisa la dado inuu isaga qofka koowaad noqdo alaa hooya tanabahu baraaruga oo wax lamu ogaada wa ina awala alkhalqi uun qofka ugu horeeya yugshaa laa radbixiyo ibraahiimu wey calayhi ibraahim korkiisa asalaamu nabadgelyo ahaatee alaa hooya tanabahu waclamu baraaruga ogaada wa inahu ina alamra arrinka weyna jira waxa wey sayujaawi in lala iman doono birijaalin rag baa qiyaamada la keeni doonaa malaa'ig baa kaxaynaysa raggu min ummati aniga maxameda ummadayda ayay ka mid yihiin fa yu'khad waa la qaadaya bihim ummadayda qaarkood daata shimaal waddadii naartaa la marinayo waddadii bidixda ee naartaa la marinaya markaasaa waa garanayaa qaylii doonaa faaquul waxaan oran doonaa nabiga haddaan ahay yaa rab asxaabi dadka xaggaad u duuday oo naarta loo kaxeeyey waa dadkii anigay rumaysnaay raacsanaw markaasaa fa yaquul eebbo ii jawaabayo wuxuu oran doonaa innaka adiga rasuulka ah laa tadri maad ogid maa axdasuu waxa ay soo darisiiyeen bacdaka adiga gadaashaada haddii ummadda adiga lagu dilay oo aada diin gaarsiisay waad dhimatay adiga gadaashaa wax la sameeyey iyo si loo dhaqmay maxaad ku ogtahay haddaba laba daliilo waaweyn ka faa'iidaysta haddii rabbi rasuulka uu ku yihi laa tadrii maa axdasuu bacdaka waxaa qaskiya labkaynu maanta samaynayno inuusan waxba nabiga ka ogeyn cilmigii nabiga wuxuu ku dhamaaday noloshiisa markii uu dhintay calayhi salaatu wasalaam yaa u dambeysay in la yidhaha intuu noolaa allaahu wa rasuuluhu aclam intuu noolaa wey laakiin markuu dhintay rasuul iyo cilmigiiba waa dhammaadeen allaahu aclam oo keliya dow daliilkeediina waa ka wa aragtaan in nabigii lagu leeyahay gadaashaa waxay sameeyeen ma adogid idan waxaynu qasya labdunida maanta ka wadno xun iyo santoona midna nabigu calayhi salaatu wasalaam waxba kama oga waa kan rabbi baana ku yidhi rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam innagana waxaan dhihi jirnay meel walba waa taagan yihi meel walba waa joogaa saynu u gabsan arka been baynu sheegnay rabbi baase run sheegay inaka adiga muxameda laa tadrii ma ogin maa axdasuu waxay ummaddu sameeyeen bacdaka geeridaada kadib maad ogid adiga aniga rabbi aguur waa lagaa xidhiir furtay waddadaadii waa laga leexday diintii aniga aan dejiyey adigana aada gaarsiisay ummaddana aada bartay dan baa looga baxay xeerar baa la degsaday qawaaniinaha la samaystay dhaqano gaaraa ah la samaysay idan adiga waxaa ma ogidi aniga allah og wey saana nabiga loogu jawaabaa calayhi salaatu wasalaam isna sidoo kale amar eebe fii suurati alxaqaaf qul maa kuntu bidcan min arusul wamaa adrii maa yufcalu bi walaa bikum rusushii baan lamid ahay kama fogi mana ogi idinkiiyo aniga toona waxaa lagu samayn doonow qul man kuntu bidca min arusul amar ilaah baa rasuulkii faraya inuu ereygan yidhaahdo maa kuntu bidca min arusul rusul mid ka duwan maahi rusushii hortay la diray ayaan la mid ahay rabbigii iyaga diray baa anigana i diray waxay dadka ugu yeerayeen baanana ugu yeeraya idan waxaad igu qoonsataan amaad igu kaydisaan oo gaaro aniga ii gaara ma jiro wamaa adri maa yufcalu bi walaa bikum anigiiyo idinka toona wax lagu samayn doona maanagiw wa fii qowlih nabiga qowlkiisiina qiyaamadii buu ku sheegay laa tasaalu ma zuulso laa tazuul alla hortii kama dhaqaaqdo qadamaa cabdin addoon labadiis lugood yowma alqiyaamo qiyaamada maalinteeda bayan dhaqaaqe alla hortii ka dhaqaaqi mayso xataa yus'al ilaa la weydiiyo addoonka can arbacin afar waxyaalood xaggood ilaa wax laga weydiiyo uu ka jawaabo kii koowaad muxuu noqday can cumrihi cumri alcabdi addoonka cumrigii adduunka uu ku noolaa maalmihii uu jiray baa waxaa laga weydiinayaa fii maa muxuu afnaahu cumrigiisii ku baabi'iyey wa can cilmihi su-aashii labaad wey aqoontiisii xaggee waxaa laga weydiinayaa maa camila inaad wax ogaataa keliya maa waxaad ogaatay ku camalfal baa lagaa raba wa can cilmihi wixii uu aqoontay ee adduunka uu ku aqoonsadee ku yaqiinayna waxaa laga weydiinayaa maa camila wixii uu ku camal falay bihi cilmiga su-aashii wey wa maalihi xoolihiisii baa waxaa laga weydiin xaggood min hayna xaggeebuu iktasabahu xoolahan kasoo tabxay wa fii maa xaggeebuu anfaqahu xoolihii ku bixiyey su-aasha afraadee u dambaysa waxaan jasadihi korkiisii iyo badankiisa xaggii waxaa laga weydiinayaa fii maa wax uu ablaahu ku gaboobiyey jirka ama ku baariyeeyey wa fii qowlih nabiga hadalkiisa gudihiisiina qiyaamadii buu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam eebba nabiga korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiye wuxuu yihi nabiga xawdi aniga darkayga eebba igu karaameeyey ay ummadaydu cabbi doonto masiiratu shahrin mid intii loo socdo baa dhirirkiisu dhan yahay dhirirkiisaasi intii bil soddonkeed loo socdo ayuu dhan yahay maa uhu darkaa biyaha ku dhex jira abyam waxay ka cadaan badan yihiin min allabani anaa waa ka cad yihiin wa riixuhu riixulma biyaha darka ku jira udeygoodana adyab ka udeyg badan min almiski inta wax la isku udgiyo kan ugu udeyg badan baa miski la yidaa wa kisaanuhu koobabka qarkiisa suran ee looga cabaayana tiro waxay dhan yihiin ka nujuumi samaa cirka xidigaha ah ku jira bay ku tiran yihiin man shariba qofka caba minhu min alxawd darkaa ka cabaana laa yadma maba oomo abadan weligii iyaalihii wa fii qowlih nabiga hadalkiisa gudihiisana waa uu ku sheegay nabiga qiyaamada caaisha umunaa caaisha wuxuu u yidhi radia allaahu canhaa eebba xaggeeda ka raalli noqde lamaa goortii ay dakarad ummunaa caaisha xusuusatay annaar naartiiyo foolxumadeeda goortay xusuusatay bay bakad ummunaa caaisha oyday markaasaa nabigu yidhi wamaa yubkiiki maxaa kaa oohinaya qaalad waxay tidhi dakartu nnaar naartii baan xusuustay fa bakaytu waan ooyey ee fahal tadkuruun alla rasuulkiisiiyow xusuusan doontaan ahliikum xasaskiinna iyo haweenkiinna yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda inaad xasaskiinna xusuusataan ma laga yaabaa fa qaala nabiga wuxuu yidhi amaa fii halaathati mawaadin saddex meel marka la joogo falaa yadkuru axadun axadan saddex meelood laba isqabta iyo laba isdhashay iyo laba wada dhalatay iyo laba saaxiib laba isxusuusan ma jirto saddex goob marka la taagan yahay faqaala nabiga wuxuu yidhi amaa fii halaathati mawaadin saddex goobood gudahood falaa yadkuru axadun qofna ma xusuusanayo axadan qofka kale oo wuxuu mashquul ku yahay isaga naftiisa ma badbaadi doontaa mase waad baabi'i doontaa isagii wadnaha booday xusuus warkeed ma jiro meesha koowaad waxaa weye cinda almiisaan camalkii aad samaysay ee xun iyo sanba lahaa ayaa laba kafad oo siman lagu ridaya adigana waa fiirinaysa ma kafadii khayrkaa cuslaan doonta oo sii kalaa fuudaan doonta mase tii xumaha cuslaan doona tii khayrkaa fududaan doonta marka natiijadii baa ku xiran goorta cid cid xusuusanaysa lama arka wey xusuustu waxay maqnaanaysa xataa yaclam ilaa qof la arkaaba uu ka ogaado ayakifu miisaanuhu miisaankii khayrka loogu daray inuu ka fududaado inkaari ku dhacdo am yasqul inuu miisaankiisa xuslaan doono ilaa uu ka ogaado xusuus male maskaxiya maal il iyo arag iyo maqal iyo awood wuxuu lahaa labadii kafad bay la jiraan kolkaa maya marka labaadna waa cinda tadaayuri suxuf bugagii camalka lagu qoray goorta qof la arkaba gacanta loo gelinayo cinda tadaayuri suxuufi buugaggii markay duulduulayaan kolkaana wax ogaan maysid labadiisa gacmood buu mashquul ku yahay buuggaa u gacantee lagu saari doonaa matan midigaa lagu saari doonaa kolkaa intii gudubtaas ku dayantay mase tii bidixaa lagu saari doonaa xataa yaclam ilaahu qof walba ka ogaado ayna yaqacu kitaabuhu buuggiisii gacanta uu ku dhacayo fii yamiinihi gacanta midiga gudaheeda miyaa buugu ku dhacaya am fii shimaalihi gacanta bidixa gudaheeda miyaa buugu ku dhacaya am waraa'a dahrihi bidixdiiba ka daran wadnaha inta laga bujiyo oo gacantiisa budaxay inta laga geliyo baa dhabarka laga bixinaya xaggaasaa looga dhiibaya kolka saas maa la yeela markaasna xusuusi ma jirto marka saddexaad wa cinda siraad jidka marka la maraayo jahannamana uu ku kor yaallo shinyeerna uu yahay ood arkayso qof meeshii ka fakaday oo gudihii ku dhacay iyo mid shinyeerkii ruugaya labadaba kolkaana jidkan ma gudbi doontaa mase waa faniini doontaa iyadan xusuus kale ma jirto wa cinda siraad jidka agtiisana xusuus male idaa wudica marka jidka la dejiyo bayna dahray jahannam jahannama duudkeeda markii lagu sameeyo xataa yajuus ilaa qofka uu ka gudbo saddexda goor xusuus male intii kale in la xusuusto waa laga yaaba idan marka meelna waxbaa la garanaya meelna wax la garan maayo ay soo aroortay waxaan ku dabaqaynaa saddexdan meel dhan wax la garani meelaha kale waa la garanaya wa fii qowlih nabiga hadalkiisa gudihiisana qiyamadii buu ku sheegay uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam likulli nabiyin nebi la arkaa wuxuu leeyahay dacwatun tuugmaan la naqin buu leeyahy nebi la arkaba tuugmu eebba tuugo oon la naqaynin ee wixii uu tuugay loo yeelayaa nabi walba leeya qadacaaha uu nabiga u tuugay liummatihi ummaddiisu u tuuguu leeyahay waynii anigase ikhtabaatu waa kaydiyey dacwati tuugmadii aan ilaah ummadda u tuugi lahaa shafaacatan iyadoo ergaah iyo akhyaarayn baan dib u dhigay liummati ummaddaydaan maalinta qiyaamo eebba u tuugi doonaa onana doonaa wixii i rumeeyey ee i raacay halii mootiye wey dib baanu dhigay wey likulli nebiyin nebi laarka wuxuu leeyahay dacwatun tuugmaan la naqayn qadaxaha u tuugmada tuugay nebiga liummatihi dadkii loo diray u tuugay weyne aniga muxameda ikhtibaatun waa kaydiyey dacwatii tuugmadayda shafaacatan iyadoo ah akhyaarayn baan dib u dhigtay an liummati ummadayda eebba horti iyo aakhiro ugu akhyaarin doonow wa fii qowli hadalkiisii gudihiisuu ku sheegay uu nebiga yidhi ana aniga sayidu waladi aadam aadam ilmuhuu dhalay idaylkood isagii odaga ah ku dar wawaalidin wamaa walad aadam iyo ilmihiisa say u dhan yihiin anigaa u waayeela anaa u hormuuda sayidu waladi aadam aadam ilmihiisa sayidkoodii baan walaa fakra faanayga maaha ee wax xaqiiqo jirto waana aniga awalu man qofaan ha u horeeya tanshaqu ay dillaacdo canhu xaggiisa alardu wax dusheeda ku baaba-ay gudaheeda wax lagu duugay kolkay dillaacayso ee laga soo baxayo kow aniga yaa qabrigayga dillaacaya nin soo baxaan u horeeyaw waana aniga awalu man qofkan u horeeyaanahay tanshaqu ay dillaacdo canhu xaggiisa alardu dhulka yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda wey walaa fakra iyaduna xaqiiqo jirta wey eefaan maaha waana aniga awalu shaafic eebba qof la hadla oo ku dhiirada maalintaa qiyaamo axradiisu kacsan tahay cadaabkiisa diyaar yahay ciidamadiisii urursan yihiin wajaa rabuka walmalaku safan safan kolkaasaa dadka gudaha ku jira kolkaasaa duunyadiina kasii hooseysa markaasaa shaydaankiina ka soo hooseeya kolkaasaa sama la arkaba malaa'igteedii markuu wareegsan tahay toddoba saf oo malaa'iga oo wareegsan gudaheed baa dadku ku jira waxaa kasii hooseeya dadka dunyadii iyo shaydaankii baa salka la marinayo markaasaa ba oran doona yaa macshara aljinni walinsi cid idiinma maqna maanta haddaad tabar leedihiin in istadactum an tanfuduu inaad dul baxdaan min akhdaari asamaawaati waalardi xayndaabkan laydinku dhuftay qofkii isdhaqaajin kara ha baxo xagee laga baxay marka iriirigaa lagu jiro haladii ay bakacsanta jahannamana waata qiyaamadaa la keenayo wajiha yowmaidin bijahannam markaasaad xisaabtamaysa maskaxdiiyo maanka dib u naqaysa yowmaidin yatadakaru insaanu mascaa maalintaa iyada ah en <coughs> wax nuuxsan karaa jirin eebba qof la hadla oo ku dhiirada ee yihaa eebba ummadda u kala tali goobtaana lagu baabaayo qoraxdii dhaladaa la keenay ummaddiina waa laysku kuusay waa laysku kortumanaya dadkan labadii guri ad ugu tala gashay waxaad janno ugu tala talagashayna ge waxaad naar ugu tala talagashayna gee huurkan iyo minjasuuxa kan ka qaad dadka aniga weeye qofkaasuy runtii wey waana aniga awalu shaaficin mid ergeeya oo balla hadla ka koowaad baanahay waa awalu mushafacin mid laga erga aqbalana anigaa u horeeyo isaga markii laga aqbalo xoogaa birif baa la odhanaya kolkaa qof walba waa ordaayo nabiyaasha intoodii kale iyo rusushii iyo sakiirkii iyo shuhadadii iyo saalixiintii baa wada shafaaco qaadaya ilaan jid furmay noqotay nin walba jid furma waa qaadaya laakiin furidiisa koobaad baa hawl ka taaganta aadan baa loo taga abulbashar calayhi salaam markaasaa loo gimbiraasha markaasaa la yihaa anta abulbashar waxaan fagaaraha jooga ee bani aadama gidigooda adigaa dhalay wakhalaqaka allaahu biyadihi ilaah gacantiisa wuxuu ku abuuray oo bashara adigaa jira aabbiyo hooye iyo urba aan soo marin allah gacantiisa kugu abuuray wa asjada laka malaa'ikatahu malaa'igta eebaa-unka u qiimi badnayd ilaahbaa amar ku siiyey usjuduu liaadam ninkaas haddaad tahay wa taraa maa naxnu fiih dhibkana haysta iyo dhididka aan jaqfudlaynayno waa fadhiga nooga kac ilaah nagala hadal markaasuu yidhaahdaa nafsii nafsii nafsii nafsii anaa maanta yaabman soo ninkii ma ihi geedka ha u dhowaanin la yidhi cunaysow aniga ma ah haddaan badbaado baan ayaan leeyahay ha i wareerinina idhabuu ilaa hayri bal nuux baya nuux baa la ysku shubaa markaasaa la yihaa anta abulbasharu thaani inta aadam ka soo hartay adigaa dhalay wasamaaka allaahu cabdan shakuuran baa alla kugu magacaabay wataraa maa naxnu fiihi dhibkana hayse waa ujeedaa fadhiga nooga kac ilaah nagala hadal markaasuu yidhaahdaa idhabuu ilaa hayri lasu wara hulaak meeshaad moodaan ma jireen waa ka sokeeyaaye bal ibraahim daya markaasaa ibraahim cudur daartaa markaasaa ciise daya muuse daya markaasuu midka ugu dambeeya nebiyullaahi ciise ilaa bal muxamed daya cabdun gafara allaahu lahu maa taqadama min dembihi wamaa taahar ninkaas xisaabuma tahay intuu noolaabaa lagu yiri liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taahar dib iyo horay wixii ilduufa eesu galay awalbada dembiga waa ka xagana haddana wixii basharnimaa oo ilduufa waa loo dhaafay ninkaasaan welwal maanta qabin annagana lama horan liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taakar ninkaa u tag markaasaa sanka iyadoo la isku haya loo taga intii baa lagu yidhaahdaa kolkaasuu yidhaahdaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa maanta dhibaatada jirta iyo mushkiladan xalinteeda ninka loogu talagalay iskale adiga wey adinkaan la yaabid ma lihidin dhibkiina waa idinka batay xaqiiqadaanna ma aydaan ogeyn ee kowan adii iman lahaydee adamkuma lugoodeen oo nuux ma soo marteen oo ibraahim ma soo marteen oo muuse iyo xiise ma soo marteene waxna ma ogidin dhibkiina waa idinka bata kolkaa wadagoodii dheer baa soo martay ana laha ana laha ana laha sidaa markuu yidhaha nabiga fayasjudu taxta alcarshi hawshii wuxuu ka bilaabayo carshiga jiridiisa inuu ku sujuudo calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga yidhi fayaftax calaya goortaa xaggeeba waxaa laiga furayaa bimaxaamida wathana ammaan iyo mahadnad aan weligeeba lagu ammaanin hadduu warkaa nabiga noo sheegayeyna ma yaqaana maanta markaasaa loo furi doonaa wejiga dhulka markaan dhigo ayaa waxaa la ii furayaa ammaan qiimi badan oo eebba yaqaan oon uunka aqoonin oon weligii lagu ammaanin cashab kolkaasaan tii garka geliya waana sujuudsan yahay carshigiiba hoos taagan yahay garka markuu geliyo waxaa loo daynayaa maashaa allah intii eebba rabo waa ammaantii wadaya sujuudsanaanaya male qadar hadduu wado intii roob ka biyo dhigo hadduu wado yaa la yidhaahdaa yaa muxamed irfac ra'sak was'al tucta washfactu shafa maxamed madaxa kor u qad waxaad doontanay weydii waa ku siinaya akhyaare ergadaada waa horaa laga aqbala ergada markaa waxay ku kooban tahay uunkan kala dir uunkan kala dir isaga weeye marka waana awalu shaaficin nin akhyaareeya ninkii koobaad waa aniga wa awalu mushafaacin ergadiisa nin la aqbalo ka koobaadna waa aniga walaa fakra faanna kuma jira meesha waliwaa lxamdi <clears throat> goortaasaa waxaa mahadinaya makhluuqdayda kolkii shafaacadiisii la aqbalo dadkiina la kala kaceeyo mowqifkii qiyaamana waa dhammaatay labadii guri ee rasmiga ahay fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saxiir baa dadkii u kala dhammaaday kolkaasaa malaa'igtii iyo makhluuqi iyo naflihii iyo jini iyo insi bay intuba isaga ku mahadinaya wadalika qowluhu tacaala wa min alleyli fatahajad bih naafilata laka casaa an yabasaka rabuka maqaama maxmuuda maqaamkii maxmuudka aw marka wali waa lxamdi mahadnaq calankii biyaadi gacantaydii ku jira yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda walaa fakra faana ma jira waaqi <coughs> wa fii qowlih nabiga hadalkiisii gudihiisiina qiyaamadii buu ku sheegay man sa'ala aljanna qofkii eebba janno ka tuuga halaatha maraat saddex goor ilaahu jannadaada igeli qofkii yihaa qaalat iljanna jannadii baa kacda waxay iyaduna tira allaahuma adkhilhu ljanna ilaahu addoonkoogaan gartay jannada inay qiimi badanta isna uusan ka maarmin ee saddex goor ku tuugay allow jannadii geli jannadii nafsadiibaa odhanaysa man sa'ala aljanna janna qofkii eebba ka tuuga halaatha maraatin saddex kol qaalat iljanna jannadaa waxay tidha allaahumma jannadii nafteedii wey ilaahow adkhiluu addoonkan jannada kaa tuugaa geli aljannata geli waman istajaar qofkii eebba magan gala min annaari ka magan gala ilaahu naariga badbaadi yira halaatha maraatin saddex goor qaalat innaaru naartii nafteedaa tira allaahumma yaa allah ilaahow ajirhu addoonkan ku tugay badbaadi samata bixiyo kori min annaari naar ka badbaadi daliilka saddexaad oo u dambeeya adiladii qiyaamadana tusinaysa naqliga ahay iimaanulmalaayiin malayiin baa rumaysay min alambiyaa nebiyaashii eebe waalmursaliin akhyaartii la diray boqol iyo labaatan iyo afar kun baa soo aroortay inay nebiyaal yihiin rusushuna ay saddex boqol saddex iyo toban boqol iyo labaatan iyo afar kun oo nabi baa rumaysan qiyaamada marka maxaa lagala hadlaya waxaan wax ogeyn waxna aanan ahayn wax iskumafala shaqi ah bacaw ah naar loogu talagalay hadduu yidhaha qiyaame ma jirto muxuu qiimi leeyi boqol iyo labaatan iyo afar kun oo nebiyaala oo macsuumiina oo xume ka agan oo basharka qeybta u sarraysaa eebba doortay baa rumaysay waalxukamaa wixii abwaanaha ee waxgaradaha ee caqlilaha oo dhan baa rumeeyey waalculamaa aqoon yahanadii diinta eebba yaqiinay gidigood baa rumeeyey wasaalixiin intiisuu suubanayd oo dhan baa rumaysay min cibaadillah eebba weyne addoomihiisii ka mida bilyowmi maalin alaakhiri dambaysay iyo waxay rumeeyeen wa bikulli maa shay idaylkii warada arooray fiihi maalinkaa gudihiisa wa tasdiiquhum iyaga rumaysnaantooda aljaazim ee go-an aan shaki ku jirin ay bihi fi lyowmi alaakhir rumeeyeenna waa daliil naqli ah aladilatu alcaqliya adiladii caqliga ahay kan salaaxu qudratiillah eebbaweyne awooddiisa ayaa waxay u suubataa oon waxba ku ahayn liicaadati alkhalaa'iq un soo naqidiisa bacda fanaa'ihim unka marka la ebriyo oo la dhameeyo ka gadaal awoodda eebe waxay gaarsiisan tahay inay mar labaad soo naqdo maxaa jira id icaadatuhum uunka marka la baabi'iyo ka gadaal soo naqidooda laysad maaha biascab mid ka daran maaha min khalqihim unuddii hore ee la uumay min cadamin eber laga uumay kama ah. dar marka mayntuu shalay eber ka uumay waqad khalaqtuka min qablu walam taku shayan laysoo naqidu waxa ku tahay may xaqligaa taa garana idi caadatuhum soo naqidooda laysad maaha biascab midka culus min khalqihim uumidooda wa iijaadihim ahaysiintooda calaa kayri mithaal jaangooyo la-aanteed la soo celiyey mithaalkaasoo saabiqin horreeyo wey laba laysa hunaaka lama jira meesha maa yunfiihi wax diida alcaqlu caqligii min shani ilbacdi soo bixinta iyo waljazaa is-abaalmarinta arrintooda wax caqli ah oo diida male idilcaqlu caqliga sidiisa laa yanfi caqli ma diido ilaa maa ma ahaane kaana ahaaday min qabiili mustaxiil ma suuragale kamaaxi didayn laba iska soo horjeeda kulmidood aw iltiqaa'i naqiidayn laba isburisa kulmidood ayuu caqligu diidaa sidiisa walbaarisatu xaadyaalkaa fii kulli madhar muuqaal kulligii gudihiisa ka muuqata iyo wamajaal goob la joogo min majaalaati alxayaa nolosha goobeeda kamida wa madaahiriha muuqaalkeeda tuxiilu waxay diideysaa cadama wujuudi ilbacdi bacdi inuu jiro cadamnimadeed yay mustaxiil ka dhigaysaa lilkhalqi lasoo bixiyo bacda mowtihim geeri dabadeed waintihaa ajaliilxayaa <coughs> nolol madasheed dhammaashadeed alwilaa horeysay iyo wa jazaayihim addoomaha amalmarintooda calaa acmaalihim camalkay sameeyeen korkii laga abaalmariyo min khayrin hadduu wanaag yahay wa sharin hadduu xuman yahay afar wujuudulxayaa nolol heliddeed jirideed addunyaa hoosaysa iyo wamaa fiiha noloshaan gudaheeda waxaa ku sugan min naxiimin barwaadaa washaqaayin dhibaataa shaahidun marag furwe calaa wujuudi xayaatin nolol helitaankeed korkeeda uu mala fur yahay ukhraa kale fii caalamin caalam gudihii aakhara kale yuujadu la helayo fiiha noloshii min alcadli garsoor waalkhayri wanaag waalkamaal min alcadli waalkhayri waalkamaal ha inuu dhigaad moodaa waasacaadati waashaqa maa huwa acdamu wax ka weyni badan waa afdal kana qiimi badan bikathiiri nin badan bixaysu si ana haadihi alxayaa noloshan hadda aan ku sugannahay iyo wamaa fiiha gudaheeda waxaa ku jira min sacaadatin guroobida washaqaa-in ayaan daraa laa tumathil lamid maaha min tilka alxayaa nolosha aakhiro ilaa maaki maahane tumathilu ay shabbahdo suur guri weyn oo daara suuradiisa min alqusuuri dakhma sharaha waaweyn ka mida aw xadiiqatin beel min alxadaa'iq beerayaal ka mida alkhanna ee aaranka ahayd calaa qidcati waraq waraq gabalkeed korkeed ay ka madisho sakhiiratin yarw alfaslxaadi cashar fasalkii ka weye tobnaad fii cadaabi alqabri wa naciimihi xabaasha cadaabka gudaheeda laysku cadaabayo ama barwaaqada xabaasha gudaheeda laysku jannaynayo ayuu fasalkaana ka hadlayaa oo arrimaha muuminka u yaal inuu rumeeyo laga rabaa ka midu waxaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam alqabru imaa rawdatun min riyaadi iljanna wa imaa xufratun min xufari innaar marka qabriga la qoda basharku qodo meydkii loogu talagalay la dhigo iyagoon goobta ka dhaqaaqinba waxbaa laga qabanayo isbeddel baa ka dhacay haddii qabriga waxaa la dhigay qof quman yahay addoon eeboo qumana toosan hadduu yahay saacaddaasba qabriga waxbaa laga qabanayo inta la fidiyo ee weynigii laga badiyo oo la iftiimiyo baa camalkiisii saalixa ahaa ilaa uu gaaro muuminka inuu heersheegtoo sida ilaahu meeshaan ba hadaadii ogey kii kale sidoo kale malaa'ig baa faraha la gelay goorta kuwa kanay gacanta kala ba-an waa inta labada koon la ysaga dhufta qabriga oo lagu jacburiyo oo feerihiisa la isdhaafiyo buu irku jirta dabada ka sayraayo uumina waa lagu furayo halkaasaa nagta looga gelinayo marka sidan innagu aynu ku ognahay daqiiqadahan maayo idan qabriga ku talagal weyn buu leeyahy sayd cumar radia allaahu canhu wa ardaahu wa jacala aljannata mathwaa geesi wuxuu ahaa alla aragoo la maqal isagoo oyn ayaa la arg waa maxaa kugu dhacay baa layi amiir almu'miniin wuxuu yihi adduun iyo aakhiraba wehel bay leeyihiin qabriga maahan haddii lagu naaray cid baa lagula naaray haddii lagu janeeyey cid baa lagula janeeyey adduunka haddaad joogto waa lagula jooga aakhira waa lagula jooga meeshaasaan ka oynaya aan weesha lahayn wax kula jooga la arkin inta saas loo diidayo mitir gabana lagugu xanyuubaya adiga marka haddaan eebba kuu faragodin adigana aadan galabsanin meeshaa meel ka daran mala dhegaysa meesha alfasl xadi cashar fasalka kow iyo tobnaad fii cadaabi alqabri xabaasha cadaabkeeda gudihiisa wa naciimihi qabriga barwaaqadiisa yu'minu lmuslimu qofka muslima wuxuu rumaysan yahay bianna naciima alqabri qabriga barwaaqadiisa wa cadaabahu cadaaba alqabri qabriga cadaabkiisa yuu rumaysan yahay wa su-aala almalakayn laba malag weydiintoodna waa uu rumaysan yahay ee fiihi fi lqabri xabaasha gudaheeda ay ku weydiiyaan addoonka man rabbuka waman nebiyuka wamaa diinuka waxaynu ku darra kala been wey saddexdaa keliya ta wey saddexdaa keliya ta wey man rabbuka waman nebiyuka wamaa diinuka wamaa qiblatuka wamaa ikhwaanuka wamaa shiikuka wamaa dariiqatuka wamaa madhabuka alla kama jira saddexdaa su-aalo sida diinta loo kortubayey oo sidii gudaafadda qashin loogu waday bay diintii qarsoontay marka ilaahay qofku hanuun ugu talagalay wa hanuunayo qofkuusan ugu talagelinna ma hanuunayo balse iskooba intaan qaadano aan diinta banaanka soo dhigno jamaalkeeda iyo quruxdeeda iyo macaankeeda iyo fiicnaanteeda ilaa baljiin kalaba dhaafo ashahaadii aan badinay ashahaadu laba jumleyahay laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah labadaanay ahayd maxaynu ku darnay cabdiqaadir shaliila kuways axmed weliyullah ashahaadadii baan wax ku darnay wax kalaba dhaafo cabdiqaadir shaliila ways axmed weliyullah wax qiimaa leedahay male sideeda sababtu waxaa weeye cabdiqaadir shaylaa lama ammaanin marka cabdiqaadir shaylilah la yihi shay-u lilaahi wey oo yaan shay ahayn tan shay wey wax jira ideelkii markaad shay maqashid waa ankiru nakiraad khaaliqa iyo makhluuqa wax walba waa shay marka waaba run cabdiqaadirna waa shay ee eber ma lilaahina waa u sugnaato cabdiqaadir ilaahale waa muxaqaq cibaarada hore laakiin cibaarada labaad uways axmed weliyullah maxaan ku cadaynaya inan weliyi ilaahiisa ayib annaga gafkeenniiyo waxaan wadanaba aan wadanne maxaan shahaada ugu darnay ashahaadii ilaah samada ka keenay ee nebi maxamedna baray ee muslim idaylkii ka dhaxaysay maxaynu ugu darnay ilaah daacad baan gaarsiinay kolka waa ku daba dhimanaynaa bal inaan diinta wixii lagu daray aan kamid ahayn aan idiin tilmaano farta idinku taagno kolka su-aashii waa meeqa saddex jumlow man rabbuka kow wamaa nabiyuka laba wamaa diinuka saddex inta kale tuur lagu weydiinma wa su-aalu lmalakayn laba malag su-aashood fiihi fi lqabri la isku weydiiyo xaqun inay tahay wax sugan wa sidqun ay tahay run cad baa muslimku rumaysan yahay wadaalika arrinkaan sheegnay liladilla tusaalayaal baa u daliila annaqliya rabbiga rasuul laga keenay waalcaqliya garaad iyo maskax alaatiyati ee imanaysa aladilatu naqliya adiladii lasoo guuriyey kow ikhbaaruhu eebbaweyne warramidii tacaalaa korahaye lidaalika in qabriga laysku cadaabayo layskuna jannaynayo oo labadaba uu yahay maa eebba sheegay fii qawli eebba hadalkiisa gudihiisii buu ku sheegay walow tara haddaad u jeedi lahayd uma jeedine ayuha alinsaanu aw ayuha arasuul haddaad u jeedi lahayd id goor yatawafa ay nafta ka qabanayaan aladiina waxa kafaruu xaqa diiday yaa naftii ka qabanaya almalaa'ika malaa'igtii baa naftii ka qabanaysa habka looga qaban arag yadribuuna iyagoo malaa'igta tumaayaan wujuuhahum wejiyaalka bay gaaruma bira kala dhacayaan waadbaarahum dabaday kala dhacayaan wayaquuluuna lahum waxay malaa'igta xaqdiidyada u leeyihiin waduuquu dhadhamiya cadaaba alxariiq gubashada cadaabkeedii dhadhamiya baa loo leeyihi waa markay nafbaxayeen nafbaxoodii wuxuu noqday gaaruud waa la dilaysaa lama rabe kolkaasaa wejigii dabada laga dhaxay markii la buusbuusoo la baabi'iyana naarta dhadamiyaa laleeyahay sababka loo tumay ee naarta loo dhalansiiyey dhegeysta daalika sababku waxaa wey bimaa kii awgi ay qadamad horumarsatay aydiikum naftiina min alkufri walmacaasi sow edabyeesha laydinkama waayo soo allaha qoonsada laydinkama waayo soo xaqa woogaansama laydinkama waayo gababkaad adduunyada hormarsateen baa waxaa ka dhashay in wejiga dabada laydinka tumo cadaabna garka laydiin geliyo xabaashi bay ku jiraa marka daalika sababku waxaa wey bimaakii dartii ay qadamad hormarsatay aydiikum naftiina waxaa ku talagashaan oo ana allaha eebbaweyne laysa maaha bidallaamin mid gadaraysa lilxabiid eebba addoommadiisa ma dulmow abad kaba aagan inuu eebba addoommadiisii dulmiyo oo gafiya gardarre ayan gelin uu cadaaba maya ama wanaagay leeyihiin usan ka abaalmarinin maya wasadaqa allaahu fii qowlihi ina allaha laa yadlimu mihqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha wayu'tii min ladunu ajran cadiiman haba yaraatee wax dulmi ah eebba kama dhaco waana la eebba weyne laysa maaha bidallaamin alla dulma lilcabiid addoomaha wa qowli walow tara haddaad insaan yagu u jeedi lahayd id goor alvaalimuun dulmi falowyaalka ay fii khamaraati ilmowt geerida daboolkeeda gudaheeda ku sugan yihi wa xaraaru sakaraadu rafanayaan haddaad u jeedi lahayd waalmalaa'ika ay malaa'igtuna baasituu taagayaan aydiyahum raxmayaalkooda baasituu aydiihim ay malaa'igtu gacmahoodii fidinayaan akhrijuu dhiibo anfusakum naftiina dhiibow yeeli karin marka la farayaa taxjiis wey malaa'igta iyagii bay gacmaha waxay leeyihiin waktigiini waa dhammaaday keena nafti adigu marka naftaada ma dhiibi kartaa taqaana meel ay jirta miyaa taqaan shilin jabkaa ku jira miya ood adiga gelisay meesha aada soo bixisiri idan nafta keen nafteedii ba cadaab qaa'iliin iyagoo malaa'igta ay leeyihiin akhrijuu bixiyo anfusakum naftiina waa loo sii sheegaya alyawma maanta ood dhimanaysaanba tujsawna laydin abaalmarin doonaa cadaab alhuun raabita cadaabkeedii cadaabulqabrigii wey bimaakii sababkii kuntum fi dunyaa haddaad dunyada gudaheeda ku ahaan jirteen taquuluuna kuwa ku hadla cala allaahi eebbaweyne korkii hayra alxaqi waran xaq ahayn baad eebba korkii ku sheegi jirteen oo wa kuntum aad u ahaan jirteen can aayaatihi eebbaweyne ayaad ku dejiyey iyo kuwuu abuuray iyo mucjizaadka tastakbiruun kuwa iska weynaysiiya iska kibriye wey walaqad waxaa dhaba ji'tumuuna inaad noo timaadeen furaadda idinkoo midmida kamaa sidii khalaqnaakum idiin uunay awala mara kolkii hore oo wataragtum ka tagta maa wixii adduun an khawalnaakum idin siinay waraa'a duhuurikum dhabarkiina gadaashiisa baa uga timaadeen wamaa naraa umana jeedno macakum idinka la jiridiina shufacaa'akum ergadiina aladiina shufacada atacamtum ku been hawaasi jirteen annahum shufacada inay fiikum dhexdiina shurakaa kuwa wax ku leeyihiin aad ku been hawaasi jirteenna uma jeedno laqad waxaa dhaba taqataca inuu go-ay baynakum iyo baynukum laba qiro wey xiriirkiinniibaa go-ay waadalla waxaana lumay cankum xaggiina ka lumay maa wixii aad kuntum fi dunyaa adduunyada gudaheeda ku been hawaasi jirteen tascumuun aada ku been hawaagayseen ood lahaydeen faraq baana lagu duubaya waxbaa naloo qabanaya haaulaa'i shufacauna cinda allah maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ilallah wixii eberw waadalla waxaa lumay cankum xaggiina maa wixii aad kuntum adduunyada ku haydeen tascumuun kuwa ku been hawaasa wa fii qowli eebba uu ku sheegay cadaabuulqabri sanucadibuuhum waxaan naaraynaa maratayn laba kol adduunka iyo qabriga huma ka gadaalba yuraduuna loo naqi doonaa ilaa cadaabin cadiim oo kii aakhira cadaabka weyniga badnaa wa fii qowli uu eebba ku sheegay uu yidhi annaaru naarba yucraduun la bandhiga iyaga aleyha korkeeda quduwan subaxdiyo waxaashiyan galabti fircoon dadkiisiiw intii fircoon rumaysee raacday subaxdiina cadaabka baa kol lasoo makuursiinaya galabtiina waa lasoo makuursiinaya hadhowna kii rasmigay galayaan annaaru naarba yucraduun fircoon iyo raggiisa loo bandhigaya caleyha naarta dusheeda uduwan subaxda waxashiyan galabta wa yowma taquumu saaca saacadda qiyaama markay dhacdaana yuqaalu lahum waxaa loo oranaya adkhiluu geliya qiro wey udkhuluu gala qiro kale wey aala fircoon ya aala fircoon fircoon iyo intii rumaysay raacday cadaabka ugu daraasho badan gala wa fii qowlih eebbaweyne hadalkiisa gudihiisana uu ku sheegay yuthabitu llaahu eebba waa suga aladiina dadka aamanuu adduunka xaqa ku rumeeyey bilqowli erey ahaabit ee sugna fi lxayaati alimiin dulmi falowyaalka dhigay asxaabu ee duugay layaa weli maqlayo alihim qarxan duugay kabahooda jaanqaadkii uma waxaa u yimaad malakaan laba malag baa u timaad fa yuuxidaanihi waa fariisiyaan fayaquulaani lahu waxay u yidhaahdaan maa maxaad kunta ahay taquulu mid yihaa fii hada rajul ninka maxamed ee balka wa mawqifkaaga sheeg ad ninkaa ka joogtay limuxamed maa la weydiinaya sala allahu calayhi wasalm mu'min qofkii maxamed rumeeyey fayaquul wuxuu odhanaya ashhad waxaan qiraya annahu muxamed caabudullah eebbe addoonkii inuu yahay wa rasuuluhu inuu yahay baan qiraya buu oranaya fa yuqaalu lah goortaa waxaa loo yihaa ilaah baa ku badbaadiyey ee undur dhow ilaa maqcadika meeshaad fadhiisan lahayd dhow min annaar naarta aad ka fadhiisan lahayd haddaadan jawaabtan ku dhawaaqin qad abdalaka allaahu ilaah baa kuu bedelay bihi maqcadkaa naarta markaad shahaadadii furtay baa maqcadan fadhi kale ebba kuugu bedelay min aljanna jannadana ka mida fa yaraahumaa kii laga bedelay ee naarta iyo kii loo bedelay ee jannada buu arkayaa labadiiba jamiican iyagoo kulansan wey ama almunaafiqu urka gaalka aw ilkaafir xaq diidga fa yaquulaani labadii malag waxay min xadiidin guduhu meeshuu qiyaadaati subaxdii waa la tusaya waalcashiyi galaabtiya in kaana hadduu yahay min ahli innaar alkufru waalmacaasi dadkii ku dadaalay fa min ahli innaar yuu ka mid noqonaya fa yuqaalu lahu waxaa la odhanaya haadaa maqcaduk fadhigaagii waaka xataa yafasaka allah ilaa eebba ku soo bixiyo ilaa yowmi alqiyaama qiyaamada maalinteedow wa fii qowli hadalkii nabigu ku sheegay sala allahu calayhi wasalama fii ducaa'ihi isagoo alla tuuganaya uu nabigu yihi allaahumma yaa allah ilaahow inii aniga acuudu magan galay bika adiga eebaa min cadaabi alqabri qabri cadaabkiisa alla adaan kaa magan cadaabi naar naar cadaabkeedna adaan kaa magan galay wa min fitnati almacyaa nolosha beleda lagu baloobayana adaan kaa magan galay waalmamaad geerida fitnadeedii adaan kaa magan galay wa min fitnati almasiix gaalkii xumaaya masiixaha fitnadiisii adaan kaa magan galay masiixii addajaal inahuma ka tegidiisa waxay weyn maxaa jira laba shay oo hadduu iska dhaafo uusan waxba u noqdeen yuu ku dadaalo cadaabka qabriga ayuu u galay midii waxay ahayd markuu kaadiyo iskama asturi jirin kaayo iskama joojinayo ka labaadna dadku isku hudir oo haddaadan wax isku dirin maxaa kaa xumaana marka fii kabiirin tarkuhu shaygan ka tegiddiisa culayskumayan haynin inaan muslim laysku dirin ama kaada la iska dhowro dhibaato ma lahayn idan waxaad ogaataa cadaabulqabri meeshuu ka yimaada waa ogaad haddaad dadka u kala warxuma tafsiil haddaad tahay oo qofkan warxun ka qaado kanna ku qabato labadan kala disho labadan kala disho lagula sugi maha aakhire qabriga lagugu naarayo haddaadan nijaasada iska hufinna intaan aakhira la gaarin qabrigaa lagugu sugaayo idan waxaad ogaatay qabrigoo laysku cadaabo arrimaha sababa waxaa ka mid a nijaasadoon layska duwin janaabada iyo khasligoon laga mayran nijaasada aan loo aaba iyo ummadoo laysku huriyo ayaa ka a waa ogaatay taas ama fii kabiirin say lahay isaga cinda sacmihi wuxuu moodayey waxba inayan ahayn markaasaa nabiga yihi inahuma labadan qabri yucadabaan waa la naaraya wamaa yucadabaan loomase naarayo fii kabiirin wax iyaga la weynaa ama fii kabiirin wax ka tegidiisu ay la weyneed uma qaal markaasaa nabigi yihi bala laakiin dembi xun wey ummadoo laysku diro ama nijaasadan layska hufin dembi xun wey ama axaduhuma labada nin midkood wakaana wuxuu ahaa yasxaa mid lugeeya binamiima isku dirdirid ayuu la lugan jiray qofba qofku diri jiray waama alaakhar midka labaadna fakaana kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska hufin min bowlihi kaadidiisa wey saddex iimaanulbalaayi balaayin baa rumaysay min alculamaa aqoon-yahanadii diinta wasaalixiin addoomihiisu suubana waalmu'miniin xaqa intii rumaysay rag iyo haweenba min ummati muxamed moxamed ummadiisa ka mida sala allahu calayhi wasalama wa min umamin iyo umadyaalo kale ukhraa kale sabaqad hormartay ummaddan ka horreysay ayaa gidigood rumeeyeen bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa naciimihi barwaaqadiisa wakullu maakii kulligii ayay rumeeyeen ruwiya la sheegay fii shaanihi qabrigii hawlihiisaw aladilatu alcaqliya kam daliilka koobaad waxaa wey iimaanu lcabdi addoonka rumayntiisa uu bilaahi eebba rumeeyey wa malaa'ikatihi uu rumeeyey walyowmi maalin alaakhiri dambaysay uu rumeeyey yastalsam waxaa kaa ka dhalanaya iimaanuhu inuu rumeeyo bicadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa naciimihi barwaaqadiisa iyo wa bikulli maa shay ideylkii yajri dareera fii qabriga gudihiisa idilkullu waxa oo dhan min alkayb arrimaha qarsoon bay ka mid yihiin faman aamana qofka rumeeya bilbacdi qaar lasimahu waxaa ku dhagaaya caqlan xagga caqliga aliimaanu rumayn bilbacdi alaakhar qaarka kala rumay laba laysa cadaabu lqabri qabriga cadaabkiisii maaha aw naciimuhu barwaaqadiisa aw maa yaqacu waxaa dhaca fiihi qabriga gudihiisa min su-aali ilmalakayn labada malag waxweydiintoodaa mimaa kii ka mid maaha yanfiihi alcaqlu caqliga uu diido aw yuxiiluhu uu yihaha suuragal maaha bal ilcaqlu saliim caqliga caafimaad qaba laba yuqiruhu sugaya wayashhad lahu umaraga saddex ina naayima qofka hurda qad yara ru'ya ru'yuu hurdada ku arka mimaa kii kamida u yasuru lahu u farxa markuu arko fayataladad waa maxansanaya bihaa ruyadii qiimiga badnayd wayancam waa barwaaqoobaya bitaahiiriha iyadii buu ku saamoobaya fii nafsihi naftiisa alamra talaa ka dhalata aladii amarka uu yaxsinu tiraanyoonayo wuxuu arkay aw yaasaf uu uur xumaanayo in huwa isaga hadduu istayqada baraarugo riyo fiican baa ii socotay iyadoon ii dhammaanin mid baa igu dhawaaqay ka intuu diidayo kamaa annahu qofka hurda qad yara ru'ya ru'ya inuu arkaa la arka mimaa kii ka mida uu yakrahu nacayo fayatasaa'u laha waa xumaanaya wayakhtamu waa murgaya alamra talo aladii amarka yajcaluhu uu ka yeelaya isaga yaxmed inuu u mahadnaqo manayqadahu riyadaa xun ee u socotay qofkii ka balaarujiyey low anaa xada low anaa shaksan qof toosiyo haddaba fahada naciimu barwaaqada ruyada lagu arkay aw ilcadaab cadaabkaas alaa ruuxi nafta korkeeda xaqiiqatan dhab ahaan wa tataasar waana ku saamoobaysaa bihi waxaasi wahuwa hayru maxsuus mid la taaban karana ma aha walaa mushaahadin lana uma jeedna annaga walaa yunkiru axadun qof diidaayana male fakayfa yunkar sidee loo diidaya idan haddii warku sidaa yahay cadaabuulqabri qabriga cadaabkiisa aw naciimuhu barwaaqadiisa sidee loo diidaya wahuwa cadaabkiiyo nicmada qabriga nadiiruhu ruyada wixii lagu arkay ayuu la mid yahay tamaaman isku mid ahaan wey wallaahu aclam